Thank you. wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ogaalo xilligan oo kale idaacadda kulmiya ka dhegaysataan mar kale kulanti waxaan wanaagsan oo maalimo talaadaha taariikhdu waxay ku beegan tahay sagaalka bisha koowaad ee janaayo sanadka qodobada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdiqaasin salaad xasan oo ku biiray mas-uuliyiinta sida adag u cambaareeyey waxa loogu yeeray heshiiskiis afgaradka ah ee dhex maray somalilan etoobiya xukuumadda soomaaliya oo waxaan la aqbali karin ku tilmaamtay xarigga ay somalilan kula kaceyso qaar ka mid a ah wariyaasha ka howlgala deegaanadeeda ciyaartooyda kubadda cagta gobolka banaadir oo shalay ka adkaaday dhigooda galmudug xilli lagu wado in maanta ay ciyaaraan maamulada hirshabeelle iyo jubbaland qodobada kale a barnaamij ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona rabshado isir ku salaysan oo ka bilowday wadanka hindiya mareykanka oo mar kale caddeeyay in israa'iil ay beegsato goobaha dadka shacabka ah kana dalbaday in khasaaraha shacabka ay yarayso xaalad degdeg ahna waxaa looga dhawaaqay wadanka igwadoor qodobadaas wix kale nugu soo kor xubnaha jirtay ee kaalmaha sugaanta ayaa barnaamijkan ogaal ku dhegaysan doontaan waxaa soo saara halkan idinkala socodsiinaya cabdulaahi maxamed cali salaad cabdulle cumar ayaa farsameynaya mar kaliya ogaal shabax oradkee shiriyo raaxaan miduu shuban oo shakiba male shakiba male shayba waa labade halloo shiro shacabku inuu dego shirmadana quyaal shirkana guud mashaba oradkeed shadiyo raaxaan midun shuwan oo shakiba male shayba waa labade halloo jira shacabku inuu dago shirmadana quyaal shirkana fog shirkana qabtaba adoo shina madashaashayniyo jikaakiyo doodshahuubale iyo shaloombiyo muruwaxsiishida iyo nashahoor hadalsha korsamahoor adoo shayba sheekana xurdaran la sharanshaoro beegshiday noqoto shacbigu ma rabe ee ha laga shiro shirki la qabtabaa adooshina wooshooshoo nabadda shaashaiyo shikaakiyo dood shuhuubale iyo shaloombiyo mura waxsiishida iyo lashahoor hadasha karsamaho adooshay basheegkana xurdaran la shanshoro irshiday noqoto shacbigu ma rabe halaga shiro Check out the song. shida nala joogtay bax jar soo socda dayran shida nala joogtay bax jar soo socda dayran insha allah shuushkeenuna waa shafeecu laahi shimbirtii nabadeed jalay tafuubtay shuuta u soo deg shimbirtii nabadee jalay tafuubtay shuuta u soo shar soo socda dayran shida nala joogtaybaxsharsooocdadayran inshaalla shuushkeeduna waa shafeer culaadiya shimbirtii nabadee shalayta buubtay shuugta u soo deg aliiba shilalkay shashada dhigata shirkaysato kuna shamuntaayo jalandiga taabku kala shubadka shuushaan ku yimaad qalboobtamido hagsiba shirixyadiiya kuruskiyo shaal inuu la shuubtiyo wiil u sheega nafta la shuufayomadida sheegani mashaaraqantee bilaawaha shalowda uga dhicibay shucubta ku dhagaan raggediyo soomaaliya shalowta cadowgeedii u showren aybiyay ogtaho shqoolada lala rabay garano shabaqalu dhigahayay arago shukida loo qodahayay dumino shan wiilo wada dhasho midahoon sheej lagu kala qaybin bay noqono insha allah sharawiiriga iyo duqaaqada laguma jiraye ka sheexa wixiina sharaf dilay shut up shagtiba shirixyadiiya kuruskiyo shaal mayraqda inuu la shuubtiyo wiil u sheega naftaa la shuufayomadida sheegani mashaaraqantaan intaasi ku dhaafnaysta sixid afruh u tahay barnaamijka ogaal madaxweyne madaxweyne kolidhahaye waxaan ahay madaxweynaha dowlada somalilan waxaan ahay madaxweynaha dowlada jubbaland waxaan ahay madaxweynaha dowlada galmudug anigu waxaan ahay madaxweynaha dowlada puntland anna waxaan ahay madaxweynaha hirshabeelle waxaan ahay madaxweynaha dowladda banaadir state war aan weliba ahaa madaxweynaha dowladda koonfur galbeed ay ii haysukure waana iilagobsidukure anna waxaan ahay madaxweynaha dowladda eberland kusoo dhawaada barnaamijka ogaala idaacadda kulmiye qeybaha hore ee barnaamijka ayaan guda gelaynaa shalay doorasho ka dhacday magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal waxaa mar kale dib loogu doortay madaxweynaha maamulkaasi siciid cabdulaahi deni isagoona ka guuleystay isbaheysiga musharaxiinta mucaaradka oo doonayay in ay kursiga dhaafiyaan madaxweynaha wakhtigiisa uu kasii dhammaanaya ee puntland siciid deni balse shalay nasiib u yeeshay in mar kale dib loo doorto oo shanta sano soo socota uu hogaamiyo puntland sidoo kale waxaa madaxweyne ku-xigeen loo doortay ilyaas lugatoor oo isagana u tartamayay xilka madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka puntland iyadoona doorashadii shalay ay ahayd mid taariikhi ah marka loo eego maamulka puntland oo uu siciid deni noqday madaxweynihii ugu horreeyay ee puntland ee laba waqti oo isku xigta eh, ama laba doorasho oo isku xigta ku guuleysta waxaana sidoo kale jirta in eh, maamulka eh, dhawandhalka ah eh, waa maamulka a qaatumo isaga dhankiisa uu arrinta uu ka hadlay doorashada uuna sheegay in uusan eh, doorashadii shalay ka dhacday magaalada garoowe aysan wax luga ku lahayn amaba aysan door ku lahayn waxaana ay sidoo kale ay khaatumo ay sheegeen in ay yihiin iyaga dowlad goboleed gugooni u taagan oo ka mid ah dowlad goboleedyada dalka ka jira afhayeenka maamulkaasi warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu ka waramayaa mowqifkooda ku aadan doorashadii ka dhacday puntland gaar ahaana garoowe annaga maamul ssc la layidhahdo baanu nahay state of somalia oo muxuaha dowladda federaalka soomaaliya muxuaha maamulada hoostaga ah waanu ka mid nahay anagu fakar ahaan muxuu ahaa waanu cadaynay lixdii february two thousand twenty threegi waxa weeye muxuu ahaa dadka reer puntland dhaqan siyaasiyiin aqoonyahan qeybaha bulshada kala duwan waxa weeye muxuu ahaa communikee bay soo saareen inay dowladda federaalka hoostegi doonaan maamulna ay dhisan doonaan waxa weye iyadoo muxuu ahaa laga duulayo muxuu ahaa communic-ga maamul a c c layihahda maxaa la aasaasay charter tim baa loo sameeyey ama waxa constitution la yihahdo hogaamiye iyo hogaamiye ku-xigeen oo madaxweyne madax xogeen layihahdo u dhigmaa loo doortay xogahayaal baa loo doortay ama oo golo fulin ama waxa executive ama golaha xukuumadda ama golaha fulintoo kale marka annagu haddaanu reerisii nahay maamul baanu nahay waxa wey muxuu ahaa maamul isili hadaanu nahay puntlandna dad walaalaa oo deris mxuu aha oo luulaag oo laba maamul oo deris aanu nahay laba dastuur kale leh laba caasimadood kale leh labada mada laba madaxweyne kale leh laba goolo wasiiro kale leh laba xeer goleyaal xeer dejin muxuu aha kale leh marka saasaan muxuu ahaa laba maamul ehel oo walaalaha baanu nahay qayb anagu muxuu ahaa doorashadaas muxuu ahaa de kamaana nahayn waad la socotaa simada oo waxaan muxuu ahaa habraaca iyagu sharciga ulahaa iyagu soo mari samada dhaqanka a c c annaga cidda soo dooratay muxuu ahaa mm, hawl noo taal ma aha laakiin anagu waxa weeye waxaan kaala hadlayaa maamul ahaan inaan muxuu ahaa maamul maamulnahay dhaqan dawlad iyo shacab waxa weye muxuu ahaa in dadkani muxu aha reerasiisan yihiin waxa weye meel kalena muxu aha aysan matalaaf ku lahayn aan kugu celiye muxuu ahaa maamulada s c iyo khaatun waa loo maamul goboleed oo ka tirsan labada maamulba muxuu ahaa dawladda federaalka ee muxuu ahaa soomaaliya waa loo maamul muxuu ahaa walaalaa waxa weye waxyaaba badan maamuladan ka midaysan yihiin baa jira waxa weye sida muxuu aha difaac oo kale waa laba maamul oo ehla waxa marka laga yimaado muxu aha siyaasadda waxa weye dadka labada deegaan degan muxu aha waa dad isku hayba waxa weye muxuu aha ehel oo walaalaa marka waa laba maamul oo derisa wax xumaano hadir ka dhexeeya iyo wax wada hadal loo furaa ma jira laakiin laba maamul baanu nahay afhayeenka maamulka i c c khaatuma yukaasi oo sheegayay in doorashadii ka dhacday puntland aysan wax doora ah dhankooda aysan ku lahayn oo ay yihiin maamul gooni u taagan dhanka kalena waxaa sii kordhaya mas-uuliyiinta sida adag u cambaareenaya waxaa loogu yeeray heshiiskii is ahaa ee magaalada aadisabe ee caasimada etoobiya ku dhex madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo sidoo kale ra-isul wasaaraha etoobiya abiy axmed ee eh, heshiiskaas oo lagu sheegay inuu ahaa mid qeyb ka mid ah badda iyo beriga soomaaliyaba ee eh, lagu siinayo eh, wadanka etoobiya balse mas-uuliyiinta arrintaasi ka hadlay waa ay badnaayeen waxaana haatan codkiisa ku biiriyey madaxweynihii hore ee dalka cabdiqaasim salaad xasan oo ku sugan magaalada qaahira waxaana uu sheegay in ay tahay wax aan la aqbali karin in ay somalilan heshiis is-afgarada ay la gaartay etoobiya sidaasna ay ku qaadato qeyb ka mid ah dhul soomaaliyeed waxaana dhanka kale uu soo dhoweeyey horumarka ay dowladda soomaaliya ay sameyneyso gaar ahaan dhowaantan dinacafintii ee loo sameeyey heshiiskaas waxaan leeyahay wax ka jiri karaa ma jiraan sababtoo ah somalilan gobol ka mid ah jamhuuriyadda soomaaliyeed weeye gobol ka miduna ma geli karo heshiis lama geli karo dal kale oo etoobiya oo kale ah oo la og yahay xaaladdu siday tahay sidaas daraaddeed wax ka jiraana ma jiraan mid soconayana ma aha cid aqoonsan doontaana ma jirto dowlado badan baa ka hadlay cid aqoonsanaysa iyo cid fahmaysaana ma jiri doonto cabdiqaasin ayaa dowladda masar uga mahad celiyey garab istaaga ay u muujiyeen dalka soomaaliya ee ku aadan damaca waalida etoobiya ee ah badda soomaaliya madaxweyne siisi iyo dowladda masar walaalaha nahay waxaan uga mahad celinaynaa sida ay uga horyimaadeen dhibaatada ay etoobiya u geysanayso soomaaliya iyo waxa ay ku dhawaaqday inay ka horyimaadeenna waa ugu mahad celinaynaa walaalahayena waa yihiin masarna weligayo gacan ayayna siin jirtay waana mahadsan yihiin beencafiska la sameeyey tilaabo weyn oo fiican oo ummadda soomaaliyeed khayr u ah ayay tahay dowladdana waa ugu hambalyaynahayaa madaxweynaha iyo prime ministerka iyo dowladdaoo dhan inay gaareen halkaas waa ugu hambalyaynahaya iyo shacbiga madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdiqaasim salaad xasan ayuu ahaa oo sheegayay in ay tahay waxaan la aqbali karin heshiiskii ee isafgaradka ahaa oo ay somalilan ay la gashay etoobiya kaas oo qayb ka mid ah badda iyo beriga soomaaliyaba ay sheegeen in ay ka wada heshiiyeen in etoobiya laga keriyo ama la siiyo Eh, dhanka kale waxaa issoo taraya soomaalida ama jaaliidaha soomaalida ee ku dhaqan wadamada caalamka iyagana dhankooda eh, sida adag uga hadlaya arrintaani codkoodana ku biirinaya in aysan marna aqbaleynin in etoobiya ay qaadato qeyb ka mid ah badda soomaaliya waxaana soomaalida ku dhaqan ama jariida soomaaliyeed ee gobolka waa magaalada colombos ee gobolka ohaayo ee wadankaasi mareykanka kulan iskugu yimaadeen iyagana dhankooda ay sheegeen inay aada uga xun yihiin heshiiska ama wax loogu yeeray heshiiskiisa afgaradka ah ee dhex maray somalilan iyo sidoo kale etoobiya waxa sheegeen in dowladda soomaaliya ay ka gacansiinayaan siinayaan mar walbaba sidii loo difaaci lahaa madaxbanaanida soomaaliya qaar ka mid ah jariida soomaalida ee magaalada colombos ee gobolka ohaayo oo warbaahinta la hadlina waxaa hadladooda ka mid ahaa muuse aniga kuma eedaynayo kolley soomaaloo dhanaa ku wada eedaysay baddaan la bixiyeyna nin aan ka soo horjeedin male dadaa hadda la celcelinooya ul ay rabaan inay ku soo galaan hargeysa dhul laysma siiyo hadiyadna la laysma siiyo dhulkan soomaaliyeedna waa dhul taariikh leh annaga iyo nimanka walaalaha waan isaga dhegannahay oo waxa weeyaan weligayo waannu isnaqaanaa waxaana isku naqaanay dagaal iyo inay dhulkeenna haysato oo sabool ahay haddana waa sarigtaa sacbada ma hoorsado saaxiibnima nin isiray ma nabadgalo nin isugay mana jiro waxaan filaa maalintii la qaadayay waxaan heynay hal keliya laakiin maanta maadaama uu dhibkan yimid waxaan noqonay hal keliya ah haddaan nagu ree ama saylac si guud haddaan nahay ree awdal miyaa nagala tashaday miyaanse raalli ku nahay in waxa noocaasoo kale noola yimaado waxaan cod dheer ku leeyahay weligayana waxaas lanagalama tashan raallina kamaanaan noqon raallina ka noqon mayno tan iska daaye meel kasta oo soomaaliya ay leedahay oo wax noocaasa oo kale loola yimaado waanu ka soo horjeednaa inaan saan noqonno oo jileecaas gaarno oo cid kasta nahunguriyeyso oo intii dalna laga qaatay iska badaayay intii hartay maalinba dhinaca laga goosanayo innagaa lahayn mas-uuliyadda markii horena annagaa lahayn haddana annagaa leh aan ku baraarugno etoobiya nagama xoog roona hadda nagamana ciidan roona hadda nagamana hub roona hadda waa ogtiin cunaqabataynta hubkana waa la qaaday nin kastoo soomaaliya aan qori buu haystaa sidaad ogtihiinba soomaaliya tobankii sano ee ugu dambeysay arrimaha dibadda iyo calaaqaadka ay la leedahay arrimaha dibadda aad buu u wanaagsanaa haddana waxaad moodaa in etoobiya iyo dee sharci darrada ku socoto looga turtuburan yahay soomaaliya sababaha ay awoodda faraha badan ugu leedahay arrimaha dibadda iyo wadamada yurub iyo ameerikaba koo waxaa ka ah siyaasadaha aanu saameynta ku leenae ku dhex jirno anigu taageero umaan ahayn xasan laakiin caawo waan taageeray sababtoo ah dhulkaygii buu difaacayaa dhulkani aniga si gaara wuxuu iigu leeyahay wax badan awoogay amiir nuur awoogay axmed guray waa meeshay ku soo halgameen halkan ka bilaabeen so derefore waa taariikh soomaaliyeed taariikhda intaa la eg maanta inay amxaaro usoo maxay ahayde u kacdo waa shay munaas marka arrinta kuweyshinka marka u baha waxaa weeye boqoliyo milyan oo soo degay meeshaa ma ka kaxayn karnaa hadhow somalilan miya awood u haysa soomaaliya o dhan mwaxaa jira lixdankii markaa fiirisid ee dhulkan hadda reserve area loo yaqaano ama ogaadin layaa la bixiyey dhibaatadan marka khayradhaanta waxaa keenay inagii ayaa qarannimadanadii la dirilayna waxaan la yidhaahdaa qabiilka oo sun iyo masiibo aad moodid in samada laga soo diray oo tuulo kasta ood eegto dadkii ay madaxa iskula jiraan arrimo ehm, iyagu ay u malaynayaan inay raasamaal tahay laakiin xaqiiqdii burburinaysa in waddankani uu noqdo waddan xor ah oo madax waa ayaan darro aad u weyn in si fudud muuse ama qof kaloo la mid ah uu u saxiixi karo ummaddan dhulkeeda baddeeda iyo masiirkeedaba dhulka iyo badda iyo madax bannaanida ma galaan wax sadaqo lagu bixiyo annagu waa macquulnaa siyaasad isku qabsano laakiin waxa horta dhulka iyo badda iyo wax laga dooda ma aha waan wax lagu farxo runtii inay maanta mudaharaadii ka socdaan oo looga soo horjeeday wixii dhacay ay runtii saylaca iyo meelaha dhanba somalilan deegaanadeeda ah shacabkuna waa dad wanaagsan waxaan malaynayaa walaalkii markii hore mustafa ka hadla malaynayaa shacabku dad wanaagsanna yihiin shacabku in wax xumaana loo qaadin shacabku dad xun ma aha wasiiradii baa xataa iscasilaya marka waxyaalaha adduunka ay ku hormara waxaa waaye dhaqaalaha in layskala dagaalamo marka waddankan etoobiya dhaqaaleeda ayaamahan inaad ka warqabtaan saa'id buu liitaa dhaqaalaha badanaa ah waxay anaka naga sameeyaan marka waxaa u baahannahay haddaad akhriseen m ah, ga waxaan diilka wuxuu ahaa somalilan inay hesho dadaweyne muxtarimiina baa halkan ka hadlay waxa ay sheegeen damaca etoobiya inuu wax hadda bilowdanaahiya weligii soo jira tan iyo axmed gulen dacool colaad unba lasu hayay mid baan halkan kala hayo maahmaah caan waxaa jirta xaggayga laga yaqaan waxaa iskala alla naxariista afgooye nin baahan ninkii u baahda ayaa talaweyn u baahan hadduu waa baahan ninkii u baahda ayaa talaweyn u baahan waa xaaraan heshiis lama geli karo lama iibsan karo lama kirayn karo wax ummadda soomaaliyeed ka dhexeeya dowladda soomaaliyana go'aanka waa ku garab taagannahay waxaan rabaa inaan u mahadceliyo asagana abaabulka nala lahaa ambasadorkeena un-ka noo fadhiya abukar cusmaan abukar baalle oo shaqo jirta oo howlahan laftigeeda uga baaqday kulankan horta runtii waxaa wax luba ah xurnimada soomaaliyeed iyo xaduudaha somaali dhiig baa u daatay etoobiya siaad ogtihiina dhul soomaaliyeed bay haysataa marka haddii la isku qabsado kii aan haysanay kii hore nagala haystay warkiisa iska daa marka waxaa weeye gurigaadibaa hadda lagugu haystaa waxaan rabaa inaan u mahadceliyo xadhiid halkaan aan ka xuso ninka dhallinyarada maanta iska casilay wasiirka gaashaandhiga somalilan oo muujiyey geesinimo aan caadi ahayn waxaahayeen qaar ka mid ah jaaliyadda soomaaliyeed ee magaalada colombos ee gobolka ohaayo ee wadanka mareykanka oo codkooda ku biirinayay sida ay uga soo horjeedaan waxaa lagu yeeray heshiiskii isabgaradkahaa ee adisaba ku dhexmaray madaxweynaha somalilan iyo sidoo kale ra-isul wasaaraha itoobiya mas-uuliyiinta mareykanka waxaay sheegayaan in isra ay beegsanayso goobaha dadka shacabka ay ku sugan yihiin waxaana ay ka dalbadeen in arintaasi ay ka taxadirto ay yareeyaan khasaaraha soo gaaraya dadka shacabka ah mas-uuliyiinta mareykanka ayaa ugu yeeray amaba ugu baaqay in isra-el looga baahan yahay inay si weyn uga taxadarto duqeymaha ay ka geysanayso goobaha dadka shacabka ay degan yihiin xogee arrimaha dibadda ee mareykanka antonio blingin oo gobolka booqasho ku joogo ama bariga dhexe beri maalmihii ugu dambeeyeyba booqasho ku mareeyey ayaa waxa uu sheegay in dagaalka ka soconaya magaalada khaza uu yahay mid galaaftay nolosha dad badan oo shacabah waxa uu shalay galinkii dambe uu tagay ee gudaha isra-el uu sheegay in uu doonayo in xaaladda wax laga bedelo waxa uu israa'iil tegay kadib markii uu la soo kulmay qaar ka mid a ah hogayaamayaasha ugu sarreeyo gobolka mas-uuliyiinta israa'iil lankooda waxa ay sheegeen in ay bilaabayaan weji cusub oo dagaalka khaza ah kaas oo ay doonayaan in ay ku burburiyaan kooxda iska caabinta ee xamaas khaza haatan dagaalka soconaya waxaa ku geeriyooday in ka badan saddex iyo labaatan kun oo falastiiniyiin aan waxba galabsanin ah blinken waxa uu wadahadallo uu la yeeshay ee wadamo ay kawaa mas-uuliyiinta wadamada imaaraadka iyo sidoo kale sacuudiga isagoona sheegay inuu kala hadlay sidii xaaladda loo qaboojin lahaa warbaahinta qaranka ee sacuudiga waxay warisay in dhaxal sugaha eh, boqortooyada maxamed bin salman uu ugu baaqay eh, maser blinken in door weyn ay ka qaato dowladda mareykanka sidii xaalada loo qaboojin lahaa dhabbihii eh, nabadana dib loogu soo celin lahaa waxa sheegeen in m b s ama maxamed bin salmaan uu xoojiyay sida uu doonayo in xasiloonidii kala dambeyntii dib loo soo celiyo blinkan waxa uu sheegay in mas-uuliyiinta isra-el uu kala hadlay sidii loo dhimi lahaa khasaaraha soo gaara dadka shacabka waxaana uu sheegay in sidoo kale ay ka shaqeynayaan sidii dadka falastiiniyiinta ah ay guryahooda ay dib ugu laaban lahaayeen waxa uu sidoo kale uu ku dhawaaqay in wadahadal toosa ay uu dhex mari doono turkiga sacuudiga jordan qatar iyo sidoo kale imaaraadka wadahadaladaas oo xal loogu raadinayo magaalada khaza dagaalka haatan ka soconaya waxaan isku raacnay wadamadani hogaamiyaashooda sidii aan si wadajira ah uga wada shaqeyn lahayn in dadaal xoogan la geliyo eh, in kala dambeyntii xasiloonidii ay dib ugu soo laabato khaza waxaan doonaynaa in xal loo helo dhibaatada halkaasi ka taagan amni darada iyo dhimashadii dhaawaca magaalada magaalada ma aan wax sii socon kara ayuu wariyayaasha uu sheegay waxaana jirta in mareykanku uu yahay eh, dowladda ugu weyn ee israel ka gacan siisa dagaalka ka soconaya magaalada khaza iyadoona sidoo kale israel marka la eego dhibaatooyinka ugu waaweyn ee u geysanaysa dadka shacabka ee falastiiniintana la sheego in dowladda mareykanka ay mas-uul ka tahay maadaama hubka iyo dhaqaalahaba ee iyadu ay siiso maalmihii ugu dambeeyay waxaa si weyn loo hadalhayay xarig ay eh, xukuumadda somalilan ay kula kacday qaar ka mida ah wariyaasha ka howlgala deegaanada maamulkaasi ilaa saddex wariye oo ka tirsan tv-ga m m la yiraahdo ee eh, xaruntiisa ugu weyn ay tahay magaalada hargeysa ee eh, xarunta maamulka somalilan ayaa la xiray iyadoo saddexdaasi uu ku jiro gudoomiyihii shirkadaasi ama tv-gaasi maxamed cabdi sheekh ilig sidoo kale waxaa jira shakhsiyaad kale oo iyagana xabsiga loo taxaabay kadib markii lagu eedeeyey inay kasoo horjeedaan heshiiskii isafgaradka ahaa ee somalilan ay la gaartay etoobiya kaasoo ay ku xaraashaysay qayb ka mid ah badda iyo bariga soomaaliya haddaba xukuumadda soomaaliya ayaa waxa ay si adag u cambaareysay tallaabooyinka ay ku kacday ee eh, somalilan ay ku xirxirayso wariyayaasha iyo sidoo kale dadka haldoorka ah ee loo arko inay kasoo horjeedaan wax lagu yeeray heshiiska safgaradka ah ee somalilan ay la gaartay etoobiya wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf al cadaala ayaa warbaahinta qaranka la hadlay waxaana uu sheegay in arintaasi ay kasoo saareen warsaxaafadeed si adagna ay u cambaareynayaan war-saxaafadeedkaas wuxuu ku saabsanaa runtii maaragtay tacadiyo aada iyo aada oo maaragtay dadka soomaaliyeed gobollada waqooyi ku nool ka dhiidhiyey runtii muxuu ahaa falkaas xadgudubka ah dowladda etoobiya ay kusoo damaanaysay dhulka soomaaliyeed in maaragtay maamulka somalilan uu muxuu ahaa fararta cadiya u geystay oo aad iyo aada looga xumaado oo ay ku jiraan dad saxafiyiina ah iyo maaragtay sidoo kaleeto dad shacaba oo isku soo baxay oo maaragtay si nabad nabada ah u mudaharaadaya oo iyagana la la xabadeeyey qaarkood la xiray qaarkood la dhaawacay marka runtii falalkaas ayaan eh, ku uga hadalnay war-saxaafadeedkaas oo dowladda soomaaliyeed ay u aragto inuu yahay fal eh, muxuu ahaa ka baxsan akhlaaqda fal xadgudubku ah xuquuqda insaanka iyo diinta islaamka iyo qiyamka iyo soomaalinimada eh, inuu yahay fal runtii maaragtay muxuu ahaa aad iyo aad u xun oo oo tacadi ah marka dad soomaaliyeed oo dhulkooda maaragtay dagaalamaya oo gardaro iyo dulmi la rabo dhulkooda in lagu qaato ka dagaalamaya in la xirxiro oo laisku dayo in loo adoomeeyo oo loo gumeeyo muxuu ahaa duulaan shisheeye waa fal damiir la-aan ah oo maaragtay caqli iyo xishood ka mara eh, runtii dadka saxafiyiinta oo ilaa hadda aan ognahay waa ilaa eh, afar saxafi oo saddexna hargeysa lagu xiray midna burco lagu xiray eh, weliba warka aan haynaa uu yahay in saxafiyiintaas la jildilay oo la dhaawacay oo waxyeelo loo geystay sidoo kaleeto in la burburiyey qalab warbaahineedkii saxafiinta ay ku shaqaynayeen eh, muxuu ahaa oo ay ku howlgelayeen waxaan kaloo ognahay in tacadiyo loo geystay dad shacab oo magaalada hargeysa si nabada ugu banaanbaxayay iyo sidoo kaleeto dad shacab oo magaalada eh, muxuu ahaa burco ku banaanbaxayay waxaan kaloo ognahay in laisku dayay in la caburiyo shacabka eh, muxuu ahaa magaalada boorama ku banaanbaxay iyo lughaya iyo saylac sidoo kaleeto Eh, iskudayadaas oo dhan waa la soconaa si dhow ayaan ula soconnaa waana lagula xisaabtami doonaa kuwa maaragtay muxuu ahaa eh, falalkaas ku lugta leh ee dhagarqabayaasha ah runtii waa dad adeegayaal ah oo maaragtay damiir ka maran dadka waxaas ku jira waxaan ognahay runtii dad badan oo aad iyo aada u badan oo maamulka ku jira iyo kuwo aan maamulka ku jirin intaba inay ka hor yimaadeen dadkaa soomaaliyeed oo runtii soomaaliya oo dhan indho u ah oo hormuud ah falalkaas tacadiga ah in qaar ka mida ah mas-uuliyiinta ay xelalka ka tageen waxaan kaloo ognahay kuwo badan oo mas-uuliyiinta ka mid ah oo wasiirada ku jira oo ciidamada ku jira oo maamulka kale ee maaragtay rayidkaa ku jira intaba inay si aada iyo aada arrintaas ugu xun yihiin oo maaragtay ay eh, ka maaragtay ka hor imaadsan yihiin marka in inta kooban ee maaragtay Eh, muxuu ahaa eh, muxuu ahaa muuse biixi laa raayiga waxa ay ka shaqeeyeen ayaan ognahay eh, ayagana waxaan leenahay kuma guulaysa doontaan muxuu ahaa dareenkiinaas xun oo qoosha xune ka waantooba oo dadkiina dhinac ka raaca dadka soomaaliyeed idinka kuwa idinka xoog badan ayaa qasbi waayey oo u qasbi waayey inay maaragtay dalkooda la qaato kuwa aad u adeegaysaan ayaa awoodi waayey inay iyagu gacmahooda ku qasbaan marka idinka inay idinku sallidaan oo idinka ay dadkiina idin adeegsadaan wax aada iyo aada u foolxun weyaan runtii arrintaasi arrin aada iyo aada u foolxun ayay ahayd arrin qaanuunka caalamiga ah ka baxsan ayay ahayd arrin derisnimada ka baxsan maaragtay afrikaanimada ka baxsan institutioniska iyo shuruucda adduunyadu ay taqaana ka baxsan bay ahayd oo lala yaabay Eh, sidaas daraaddeed waxay runtii ilaa hadda la kulantay eh, muxuu ahaa falcelin aad iyo aad u weyn oo dowladda soomaaliya iyo shacabkeeda ka yimid oo ay ku diideen dalkooda inaan maaragta arrintaasi ka shaqayn doonin suurtagalna ka ahayn sidoo kaleeto adduunyada ururada maaragtay aan ka wada tirsannahay ee igad eh, maaragtay dabcan dowladda jabuuti ma aha keliya markay hadlayso dowladda jabuuti ee waa guddoonka muxuu ahaa igad marka magaca ay ku hadlaysana wuxuu ahaa magaca igad sida warsaxafadeedkeeda ku qornaa marka macnaheedu wuxuu yahay in igad oo dhan ay eh, ka hor dhamaadsan tahay arrintaas sababtoo ah waxay ka soo horjeedaa eh, muxuu ahaa eh, heshiiska igad lagu dhisay waxay kasoo horjeedaa xeerka midooda africa waxay kasoo horjeedaa xeerka qaramada midoobay wax alla waxaa adduunyada shuruuc ka jirta ayay kasoo horjeedaa marka dowladda jabuutina waxay ka mid tahay hadda dowladaha si gaarana ah aan walaalka u nahay Eh, si guudna caalamka oo dhan ayaa ka hor yimid eh, muxuu ahaa waad og tahay yurub iyo maraykan iyo carab iyo afrikaan cidaan ka hor imaan oo aan dhaleecayni ma jirto sababtoo ah waa waxaan la aqbali karin waa fal muxuu ahaa eh, khatar ku ah deganaanshaha iyo iyo iyo iyo xasiloonida gobolka iyo guud ahaan nidaamka caalamka ee dowladuhu ay ku wada dhaqmaan safarka madaxweynuhu wuxuu ka mid yahay safarada shaqo oo madaxweynuhu uu ku tago meelo kala duwan iyo dalalka kala duwan ee soomaaliya ay danaha iyo masaalixdu kala dhexeeyaan waa safar shaqo oo maaragtay dowladaha soomaaliya iyo eritrea xiriirkooda walaaltinimo ka dhexeeya iyo masaalixda labada dal iyo labada shacab looga sheekaysanayo oo looga wada hadlayo marka waa wuxuu ka mid yahay dabcan safarada madaxweynuhu meelo badan hore ugu tegay haddana insha allah meelo kale uu ku doono masaalixda iyo danaha qaranka soomaaliyeed looga shaqeyn kaasi wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf al cadaala oo ka warbixinayay xukuumadda somalilan oo xarig kula dhaqaaqday qaar ka mid a ah wariyaasha ka howlgala deegaanadeeda iyo sidoo kale dad kale oo haldowra oo lagu eedeynayo inay kasoo horjeedaan heshiiskii isafgaradkaah oo ay somalilan dhowaantan la gashay etoobiya sidoo kale xariga wariyaasha ee somalilan waxaa si adag u cambaariyay qaar ka mid a ah wariyaasha ka howlgala gudaha somalilan kuwaas oo sheegay in xukuumadda somalilan ee hogaamiye muuse biixi aysan ka aqbali doonin dhibaatooyinka iyo tacadiyada ay ku hayaan dadka warfidyeenada ah ee ka howlgala deegaanada maamulkaasi wariyaasha gobolka togdheer gaar ahaan magaalada burca ayaa waxa ay sheegeen kadib markii ay kulan iskugu yimaadeen in arrintaas aysan aqbali karin si weyn ay uga soo horjeedaan somalilan xariga iyo tacadiyada ay kula dhaqaaqayso wariyaasha ka halkaasi hadaanu nahay warbaahinta gobolka togdheer waxaanu cambaaraynaynaa kana xunnahay kana soo horjeednaa dhaca boobka iyo jirdirka loo geystay gudoomiye maxamed aligiyo sidoo kale howlwadeenada kala duwan ee telefishanka runtii warbaahinta muddooyinka ugu dambeeyey culaysyo badan baa haystay laakiin tan waxay noqotay runtii arin ka yaabisay guud ahaanba warbaahinta runtii waxaad moodaa in sidii xayawaanada duurka ku jira ay kala baqi jireen in maanta dalkii loo kala baqayo markaa waxaanu ugu baaqaya warbaahinta kale inay ka midoobaan arrimaha noocanii oo kalea waxaanaanu ku celcelinayna mar labaad iyo mar saddexaad baanu codsanaynaa in si deg degaa ah xorriyaddooda u helaan wariyaasha iyo xarunta tiifiga si sharci daraabaa lagu galay si sharci daraabaa lagu xidhay waa la afduubtay qalabkoodii baa la burburiyey xaruntii telefishinka wax la yeelay waxaanu leenahay wax saxa ah maaha waa sharci darro waanu ka soo hor jeednaa haddaa caadaysateen ina warbaahinta iyo dadka reer somalilan ee haldoorkaa midhmidhaysataan oo maalinba in qol kala baxdaan oo afduubataan waxaanu aqbalayna maaha burca ma ah ogola afduub ma ogola burcaanu qaatiyaan ka taagannahay somalilan baa qaatiyaan ka taagan inamada laleeyahay waa sirdoon ee dadkii warbaahintii ama xarumihii ama dadkii suuqa ka shaqaysanaya inta meheradaha laga aftuubto meel aan la garanayn la geynayo or waxaan waxaas wax sharciya maaha waana astaamaha xukuumad wakhtigeedii dhammaaday oo sii dhacaysa waanu diidanahay sharci maaha annagaa ka hadlayna haddaannu gad u gelayno nimanka wariyaasha gudoomiyaha m m t v ugu horreeyo degdeg xorriyaddoodii haw heleen haddii xorriyaddoodii heli waayeen ama ay heli waayaan somalilan way kala baqi doontaa xadhiggii loo geystay weriya maxamed ilig iyo weriye andar iyo sidoo kale mid ka mida ah kamarmaanada telefishinkaasi waxaan leenahay in xarun warbaahineed oo sharciya loo daato jirdi loo geysto dabeetana shaqaalaha ku jira la xidho waxaan u aragnaa sharci darro waxaan u aragnaa tamar xukuumadda ayaa intaas kutusaysaa waxaan leeyahay xukuumadda somalilan oo aan ugu baaqayaa soo wariyaasha aad xidhay waxaan rabaa inaan bartan fariin uga diro warbaahinta somalilan warbaahinta somalilan o dhan waxaan leeyahay xukuumaddaa tamarta yar leh wakhtigeedu uu dhammaaday wakhtiga sharciga haa la doortay wuu dhammaaday aynu u diyaargarowno oo aynu qacmaha isku qabsanno hagaardaamadeeda waxaan leenahay xadhigaas waa xaaraan haddaan warbaahintaa nahayna waannu ka xunnahay waannu cambaaraynaynaa warbaahintu dowladdan iminka joogtaa waa ay cabudhisaa way la dagaalantaa waxaan u sheegaynaa warbaahintu waa tiirka afraad ee dowladnimada haddaad la colaysataan iyo haddaad colaasaan iyo haddii aadna dishaan iyo haddii aadna tirdisaanba annagu kaalinteeda waan buuxinaynaa waxaanu diyaarunaa inaanu kaalinteeda buuxinno waxaa ahayn qaar ka mid ah wariyaasha gobolka toogodheer oo sidaad maqlayseenba kasoo horjeeday xaliga ay somalilan kula dhaqaaqday qaar ka tirsan wariyaasha ka howlgala deegaanada maamulkaasi barnamijka ogaala dhegeysanaysaan oo idaacadda kulmi magaalada muqdishoda kaga imaanayo markan dhanka xubnaha haddii aan aadin waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada wacan wanaagsan dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada hadalleynta afar labaatan ka saa qormooyinkii sheekooyinka ayaa ku dhegaysataan wadajir axmed waxaa idila soo codsiinaya anigoo cabdirashiid ibraahim cali iyo weliba ister maxamed waayahay ister waxaanu ku bilaabaynaa hadalleynta afar labaatan ka saac ee aadkaloo hadlaaya haddiinu ku bilaabno maamulka gobolka banaadir guushii weyneed ee ka gaareen xulka maamulka galmudug ayaa aad iyaad loo hadalhayaa baraha bulshadana waxaa qabsaday hambalyeynta loo hambalyeynayo xulka gobolka banaadir oo saddex dhibcood muhiim ah ay ka qaateen xulka maamulka galmudug markuunu eegno maamulka galmudug iyo weliba gobolka banaadir waxaynu ognahay markii ugu dambeysay taariikhda in xulka maamulka galmudug laga qaaday finaalka tartanka maamul goboleedyada weliba gobolka banaadir sanadka markuu ah labadakunlabaatankii markaynu eegnona galmudug saddexdii kulan ee ugu dambeysay ay la ciyaareen xulka maamulka gobolka banaadir saddexduba waa la reebayay oo la garaacayay inkastoo laba kamida ee eh, barbaro ay ku heshiinayeen laakiin kulankii eh, shalay kambaga lagu sameeyey ayaa aad loo hadlaya markaynu ogno eh, maamulka gobolka banaadir ayaa gool looga hormaray oo xulka maamulka galmudug kadibna ciyaarta qaybta hore markay dhamaatay ayay goolka barbaraha keenay islaa laba daqiiqo hal daqiiq kadibna goolka labaad ee loo saariyey ayay dhaliyeen xulka maamulka ee gobolka banaadir haddaba tani waxay ka dhigan tahay haddaba tani waxay ka dhigan tahay in maamulka gobolka banaadir sanadkan leeyahay waa kooxda koowaad loo saadaalinayo finaalka tartanka maamul goboleedyada ee weliba gobolka banaadir uu gaari karayo maadaama eh, saddexdii kulan ugu dambeysay uu ciyaaray aan laga badin inkastoo saddex dhibcood laga qaatay kulankii hirshabeelle oo dabcan la ganaaxay xulka gobolka banaadir laakiin tani waxay ka dhigan in gobolka banaadir xil ciyaareedkan ay wacdareynayaan sidoo kale maamulka galmudug ayaa noqday maamulkii ugu horeeyey goolasha ugu badan laga dhaliyey tartankan inta uu socdo mhm. marka laakiin galmudug weli fursad ay haystaan afar dhibcood ay leeyihiin maamulka gobolka banaadir iyaguna lix dhibcood ay ay leeyihiin waxaana aad loo hadalhayaa kulanka weyn oo udhexeeya maanta hirshabeelle iyo weliba maamulka jubbaland haddaba maamulka jubbaland waxay u baahan yihiin inay guul gaaraan guushooda ugu horreysay inuu doonaya inay hirshabeelle ka gaaraan tani waxay ka dhigan tahay in haddii maamulka jubbaland kulanka galabta laga raaco in gebi ahaanba tartanka ay ka hari karayaan laleeyahay boqolkiiba boqol way ka hari karayaan inkastoo hal kulan uu dhiman yahay laakiin waxaa laleeyahay maanta ayaa la qiimeyn doonaa marka kulanka wuxuu noqon doonaa kulan xiiso badan hirshabeel waxay doonayaan in hoggaanka ay gacanta ku qabtaan oo toddoba dhibcood ay ku hogaamiyaan marka hadda lix dhibcood ay leedahay gobolka banaadir hirshabelle haddii ay badyaanna waxay ku hogaamin doonaan gruubka hal dhibcood marka kulankaana waa kulan muhiima oo aad iyo aada loo hadalhayo oo dhanka kale hadalheynta kale ee jirta ayaa waxay tahay madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa mar kale waxa ku guuleystay doorashada puntland asigoo noqday madaxweynaha shanta sane ee soo socota hogaamin doona puntland waxaa u hambeliyey mas-uuliyiinta dowladda federaalk soomaaliya waxaynu ugu hambaliyeen guusha uu gaaray sidoo kale waxaynu u rajeeyeen in shanta sano soo socota uu puntland wax badan ka bedeli doono oo isbedel weyn ku sameyn doono maadaama mar labaad uu kusoo noqday xilka madaxweynenimada maamulka puntland waayahay ister adaleenta ayaan intaan kusoo gabagabeynana markan dhanka iyo weliba iyo qormooyinka cabdirashiid qormada ugu horeysa dhankayga waxay ku bilaabanaysaa sidatan daawada jaahilnimada waa inaad wax su-aasho marka aad aragto qof la siiyey in ka badan inta aad haysato lacag iyo qurux fiiri kuwa aan la siin labadoodaba muslimka uguma tago muslim kale caawinaad la-aan xilliguu u baahnaa rasuulkeena salaallahu caleyhi wasalam wuxuu yiri way dhowdahay maalinta aakhiro wakhtiguna wuxuu u gudbi doonaa si siimo ay ku jirto sanadku wuxuu u muuqan doonaa bil bishuna isbuuc isbuucuna maalin maalintana saacad guryaha guriga ugu fiican waa guriga ay agoontu ka helaan jaceyl iyo naxariis qormadan waxaynu kusoo xignay qof baraha bulshada kusoo gala abuuxakam waayahay easter qormada ugu dambeysa dhankeyga waxaa lagu bilaabay sidii tan leeyahay aamusnaanta ah, waxa ay leedahay cod u baahan qof markaasi fahma mar walba ah oo waa mar walba qaladaadkaaga yaraada ayaa leeyahay sidoo kale waxaa leeyahay kelinimada iyo weliba dhaawaca waxyaabaha ay ku barayaan ayaa kun jeer ka wanaagsan waxyaabaha ay ku badayaan ayaa leeyahay sharaftaada ilaali oo qofna noloshiisa coleesa ah ku noqon leeyahay sidoo kaleetna waxaa leeyahay walwalku waxba ma bedelo laakiin inaad ilaahay ku kalsoonaataa wax walba bedesha marka koowaad marka koowaad waa inaad allah subxaana watacaala ku kalsoonaataa qof walba wuxuu isku dayaa inuu noqdo qofka saxda ah laakiin qofka saxda ah waa qofka allah subxaana watacaala ku xiran sidoo kaleetana mar walba wakhtigaa ku bixi waxyaabaha wanaagsan ayuu qoraaga qormadan kusoo gabagabeeyey waxaanu kasoo xiganin qowbaraha bulshada kusoo gala maxamed abshir guud ahaana dhegeystayaal xubinta bandhig warbaahinta bulshadana intaan ayaanu kusoo gabagabeynana nool kulan waxaad dhegeysateen xubinta bandhiga warbaahinta bulshada qeybka ah barnaamijka ogaala idaacadda kulmiye booliska magaalada cadis ababa ee waddanka etoobiya ayaa waxa ay baadigoobayaan nin lagu magacaabo maxamed shakuur oo lagu eedeynayo in uu dilay sheekh imaamka ahaa masaajid ku yaala eh, magaalada cadis ababa sidoo kalena waxauu ahaa macalin ee eh, lagu magacaabi jiray sheekh cabdu yaasiin laamaha ammaanka ee magaalada adis ababa ayaa ninkani ku wargeliyey in uu isu soo dhiibo iyagoo ka dalbaday dadweynaha in ciddii garanaysa ninka la raadinayo ay kusoo wargeliyaan booliska dilka ayaa ka dhacay deegaanka colve qaranjio la yirahdo ee magaalada adis ababa hoostaga golaha arrimaha islaamka ee etoobiya ayaa sheegay in shiiqan la dilay isagoo kasoo baxay masaajidka oo markaasina uu kusii jeeday gurigiisa sheekh cabdiyaasiin ayaa ahaa nin aada looga yaqaano oo dad badan wax baray gaar ahaanna diinta islaamka ayuu si aada u fidin jiray iyadoo la sheegay in uu soo barbaariyey ninka lagu tuhmayo oo uu xertiisaba ka mid ahaa ninka haatan loo haysto in uu isaga uu dilay wuxuu imaamka ahaa sidoo kale masaajid lagu magacaabo baadir oo ku yaala xaafad ka mid a ah xaafadaha magaalada addis ababa culimada iyo dadka deegaanka ayaa aad uga xumaaday dilka loo geystay sheekhani waxaana dadka magaaladaasi ay dalbadeen in si ah loo soo qabto ruuxa lagu eedeynayo ama lagu tuhmayo inuu isaga ka dambeeyay dilka sheikha wadanka koonfur kuuriyana waxaa si waa kuuriyada koonfureedna waxaa si weyn looga hadalhayaa sharci wadankaas uu soo saaray uu ku mamnuucayo iibsiga iyo sidoo kale cunista hilibka eeyaha kuryada koonfureed ayaa meel marisay sharci cusub kaasoo ujeedkiisu uu yahay in la joojiyo gowraca iyo sidoo kale iibinta hilibka eeyaha marka la gaaro sanadka laba kun labaatan sharcigan ayaa meesha ka saaraya caado qarniyo badan wadankaasi kasoo jirtay kuna saabsaneed cunista hilibka eeyaha kuwa eeyaha qasha waxa ay wajihi karaan saddex sano oo xarig ah halka dadka hilibkooda iibiya ama dhaqdana ama iskasii iibiyaba ayagana ay muteysan karaan laba sano oo xarig ah sharcigan cusub ayaa dhaqangalkiisu qaadan doonaa muddo saddex sano ah eh, isagoo sidoo kale beeraleyda iyo milkiilayaasha maqaayadaha siin doona waqti ay ku helaan ilo kale oo ay shaqo iyo daqli ay ka sameystaan balse dowladdu waxay sheegtay in marnaba aan la aqbali karin iibsiga iyo sidoo kale cunista eh, hilibka eeyaha oo wadankani waqti xaadirkanba mamnuuc ka noqday Eh, dhanka kale haddii aan eegnona guutada al khasam la yiraahdo ee eh, dalkaasi iiraan ayaa waxay ku dhawaaqday in ay talaabiib ay duqeyn doonaan gantaalana ay ku garaaci doonaan guutadan al khasam la yiraahdo ee eh, garabka waa irahday garabka milatariga ee kooxda xamaas ee ka howlgasha magaalada khaza ayaa waxa sidoo kale ay sheegeen in ay beegsan doonaan magaalada caasimad ah israa-el ee talaabiib la yiraahdo horey waxay u sheegeen in dhowr jeer ay duqeeyeen magaaladaasi gantaalana ay ku garaaceen kuwaas oo jawaab u ahaa xasuuqa ay ciidamada israa'iil ay ka geysanayaan qeybo badan oo ka mid ah magaalada ghaza waxaa sidoo kale jirta dadaallo soconaya kuwaas oo lagu doonayo in xabad joojin lagu sameeyo gobolka waxaa ku sugan eh, waaxda arrimaha dibadda ee mareykanka ninka madaxda ka ah antony blinklin yiraahdo kaas oo maalmahanba kulamo la qaadanayay mas-uuliyiin sarsare oo ka mid ah hogaamiyaasha gobolka waxaa sidoo kale jirta in shalay gelinkii dambe uu tegay magaalada talaabiib ee caasimadu ah israel halkaasi uu kulamo uu kula qaatay mas-uuliyiinta ugu sarreysa ee israel waxa ayna ka wada hadleen sidii xal lagu heli lahaa dagaalka ka soconaya magaalada khaza halkaas oo khasaaro xoogan uu kasoo gaaray israail sidoo kalena dhankooda ay duqeymo ay u geysteen goobaha dadka shacabka ay ku sugan yihiin ay ku dileen in ku dhow labaatan kun waa in ka badan labaatan iyo afar kun oo ruux oo shacaba kuwaas oo ah dadka falastiiniyiinta ah waxaana dadkaasi ay dhinteen wixii ka dambeeyey horaantii bishii oktoobar markaas uu bilowday dagaalku xooggiisa waxaana haatan jirta in dowladaha qatar iyo sidoo kale dowlado kale oo ay masar ay ka mid yihiin dhankooda ay wadaan in ay isku keenaan hogaamiyaasha kooxda xamaas iyo sidoo kale e, waa mas-uuliyiinta israel si e, wadaxaajoodka loo sii wado balse xamaas dhinkeeda goor sii horreysay ayaa waxay sheegtay inaysan wax wadahadala ah aysan la gelinin israel tani inta ay dagaalka khaza ay ka wado ay si toosa ah u joojinayso markan saacad waa kow tobankii barqanimo aan dib idiin xasuusiyo qodobada ugu waaweyn ee ogaal ku jira madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdiqaasim salaad xasan ayaa ku biiray mas-uuliyiinta sida adag u cambaareeyay waxaa loogu yeeray heshiiskii isafgaradka ahaa ee magaalada adisababa ku dhex maray madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo sidoo kale ra-isul wasaaraha etoobiya abiy axmed codqaasin ayaa waxa uu ku tilmaamay heshiiskaas in uu yahay wax aan la aqbali karin somalilan ayuu sheegay inay tahay maamul ka mid ah soomaaliya sidaas darteedna aysan geli karin heshiis noocaasi oo kale ah waxaana jirta in mas-uuliyiin kale oo xilal kala duwan ka soo qabtay dalka ay horey u cambaareeyeen heshiiskaasi kaas oo lagu tilmaamay inuu ahaa mid lagu xaraashayo qayb ka mid ah badda iyo beriga soomaaliya xukuumadda soomaaliya ayaa waxa ay somalilan ay ku cambaaraysay jirdil iyo sidoo kale xarig ay u geysteen qaar ka mida ah wariyaal ka howlgala deegaanada maamulkaasi ilaa iyo saddex wariye oo ka tirsanaa tv-ga m m t v oo xaruntiisa ugu weyn ay tahay magaalada hargeysa ayaa dhowaantan ciidamada somalilan ay xireen waxaana sidoo kale ay burbur u geysteen qalabkii uu tv-gaasi uu lahaa wariyaasha la xiray waxaa ku jira guddoomiyihii tv-gaasi maxamed cabdi sheekh ilig waxaana xukuumadda soomaaliya war-saxaafadeed ee soo saartay ay si adag ugu cambaareysay xarigga iyo jiridalka ay u geysanayaan ciidamada somalilan wariyaashii sidoo kale dadka haldoorka ah kuwaas oo lagu tuhmayo in ay ka soo horjeedaan heshiiskii is afgaradka ahaa ee etoobiya ku dhex maray somalilan iyo sidoo kale adis ababa ciyaartoyda kubadda cagta gobolka banaadir ayaa shalay waxa ay ka adkaadeen dhigooda galmudug iyadoona ciyaar ku dhex martay istaadium muqdisho laba iyo hal ay kusoo gabagabooday taasoo ay guusha ku raacday ciyaartooyda kubadda cagta ee gobolka banaadir waxaana ciyaartooyda kubadda cagta ee gobolka banaadir waqti xaadirkanba suuragal u ah inay u gudbaan wareegada xiga ee tartanka ciyaaraha gobolada iyo gobolka banaadir waxaana lagu wadaa in galabta sidoo kale ciyaar kale oo xiise badan ay dhex marto maamulada hirshabeelle iyo jubbaland jubbaland labadii kulan ee horey soo ciyaartay labadaba waa laga soo badiyey waxaana loo saadaalinayaa in ayba qaybta guruubyada ay ku hari karaan inkastoo kulamadii amaba ciyaarihii hore ay jubbaland meelo fiican ay ka tegi jireen maraykanka ayaa mar kale caddeeyey in israa'iil ay beegsanayso goobaha dadka shacabka ay ku sugan yihiin ee magaalada khaza iyadoona dowladda maraykanka ay ka dalbatay in arintaasi ay joojiso amaba ay yarayso khasaaraha soo gaaraya dadka shacabka antonio blinken xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka oo maalmihii ugu dambeeyeyba safar ku mareeyey qaybo badan oo ka mid ah gobolka bariga dhexe ayaa sheegay in ay ka wada hadleen mas-uuliyiin dhowr ah oo ka kala tirsan wadamada turkiga qatar sacuudiga iyo imaaraadka sidii xal loogu heli lahaa dagaalka ka soconaya magaalada khaza waxaana sidoo kale jira waanwaan ay wado dowladda qatar oo ay lagu doonayo in dhinacyada mar kale layskaga horkeeno inkastooo hogaamiyaasha xamaas ay sheegayaan inaysan wax wada hadala ah israa'il la fureynin tan iyo inta ay sida rasmiga uga joojinayso dagaalka ay ka wada khaza kuuriyada koonfureedna waxa ay soo saartay sharci mamnuucaya in la iibiyo sidoo kalena la cuno hilibka eeyaha waxaana sharcigani la sheegay in uu hirgeli doono sanadka laba kun labaatan iyo toddobada inta ka horeysana waxaa la sheegay dadka ganacsiyada hilibka eeyaha ku hoolana in la doonayo in ay ka gaaraan go'aan ama ay raadsadaan ilo kale oo dhaqaale si sharcigaasi uu dhaqangal u noqdo kuwaasoo qodobada ugu haweyne ogaal ku jira barqanimadan weli idaacadda kulmiye magaalada muqdisho aad nagala socotaan barnaamijka ogaalna waad dhegaysanaysaan markan waxaad kusoo dhawataan xubintii kale ee kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye waradna adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe a ah, federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane warkalamaanay warmaysiina puntland waxaa ka dhacday dalka guushiisu waa deni deni daali maaye wuu bedeli war cabdikuusa waxaa ka tagtay halka diran noo diyaara wadani daali maaye wuu bedeli madaxweynehaynu wadani hadda ka horna waxaan ka maqli jiray intuu deni yimi dab lama shidan waranna waxaan kaloon ka maqli jiray boosaa sadeeqow ku dilay boqol kunoo ruux warbow hal codo hallaabay ma uusan jirin bow waxaa kaloo la yidhi waxaa taqaan doona maxaa ka heshaane aryadhaha waxaa kaloon anigu maqli jira nin dooraan doortaa xoog dhaahdeen dadka see xoogda wah dani ma en haystan anaagadhay anaagadhisday ma erjarnaysan waran waxaan ogaaday musharaxiintii tartamayey dani inuu ugu ragsanaa sababtoo ah liis uu isagu soo qortay kula tartameen inta kale war horaa waxaa loo yidhi nin keligii garrama iyo nin dhulka ganay midna ma gefo warboso farmaajo kuma oran hadda dani keligiisu soo madmadoobays waa la doortaye la doortay doortaye tani waa la doortaye maxa loogu daalaa waa la doortaye deniso noqoyso noqoy buntland way dareertooda ugaan doonay qaado danteedu waa nabaad soo noqoy war inaad marna tidhaahdaan dani waa duuloo dadow laayay marna aad tidhaahdaan dantaynu waa nabadee soo noqo see isu qabanaysaa saaxiibkay ibraahim calina waxa uu yidhi deni nimanka yaa doortaayow debwaashideeneeyaadama deniniimankii doortaayow debwaashideeneeyaadama waranna waxaan maqli jiray dab nin haayaday lama yiraa manaba doonayo warnamiyow hees omay baad jirjirtay dogon wal anfar wiinaye dubasheele gooriye daadaar luku suge aryamadeeyo waxaad ka tagtay dadabkoo hajiidaaw dirigtiismay dheegaaw dadabkoo hajiidaaw tiismay dheegaanwarabdullowba waha ku daaline dowladnimo waxaa loo xushaa door wax kuu tarae ina deni shantan dooran oo duubka loo xidhay war bashiiro waxaan maqli jiray waxaa duubka xihan kara oo doonta wadi kara nin la doortayo mudan reer buntland aleenahe annaguna daraajadaasaan du'a iyo kalsooniba ugu sii daraynaa warmaday xaafadda washingtone garowa ku taalla mid kaasoo tarxiilaysa male madaxweyne denina casharkii koonfur galbeed waxbuu ka bartayo ajoylo ooyow oriyo waa codeeyey aryadhaha samigay cabdullana waxauu yidhi how manin la kufay kii hora horsaa u qaatay ku manin la kufay kii hora horsaa u qaatay ku lamaad urbow cabdulow wax ka odhanahayee deni wax dambo colaada federaalka lama galahayo sababtoo ah wuxuu yidhi markii la doortay maanta dambeelahankacabsanowar shantii hore la soo dhaafay alla kacabsi ma jirin miya war masaajidda laqiqanudu jira maalakacabsiadhanna war siyaasada sir joogta ah, walata saaxiib joogta ah, malamaysinarne warasadiyaanu markuu baarlamaanka la hadlaya wuxuu yidhi baarlamaanu haddii aad i doorataan oo codka isiisaan su'aal aad i weydiiseen ka xanaaqi maayo war asadiyaanu waa kii madaxweynaha salaanta ka qaadi diidee mar labaad haddii la doortay dhiiggi maku karay war lankeeratulodhow awmayin waaliya eray lanki afkulodhow shibmantaallohe oo waa ka hadda ka hor yidhi maalinta doorashada hoolka baarlamaanka aadi heli mayne guriga daniya noobalane eh. muxuu ka soo doona meesha waar saddex cod buu helay haddaba meesha in wax kala jireen eh. ambassador cawadba afar buu helay war waxaa ugu daran ninkii wasiirka arrimaha dibadda iska casilay ee abshir haruuse oo helay sideed cod kow war masarxad ku soo dhacay war horuu jiro horuuga baxay leedaha la yidhi walbadsoy walbeelaltana leeri war wax gadgadi waxa kula gadoomeenna waa layidhi war kii aanu dhigtay ma ahana waa la yidhi warbow cabdiwelagaas uu fahmo eh. gas buu siiyey war intaasoo dhan waxaa igala daran maxamed cabdiraxmaan faroole oo tigtog isagoo teleefonku hadlaya ololaha ku jira xarakaynayey oo laba cod un helay oo hadda sinatar cabdiraxmaan faroole <laughs> wiilka wasiir looga dhiga ku qancay <laughs> warwaliileeray ulma haddii addiin waayta <laughs> ololad isku aamasa war waxaa la yidhi mugdi gacan la taagaa waxay mudan allaa oge dani wallee ballankaas kama bixi karo urbawadani ma taqaaniine hadda ballankaasi waa gacan uur ku jidha war farooleed ma lahanoo geetimirku shan iyo ka badan uu ku baxaa war kalamaanay doorashada puntland taa taqaaneen maahee dalla'aanaad ugu rafanaysiine waxay ahayd doorasho doorashadii ugu midxiiska badnayd wah oo nimanka daniila tartamaan busreablaybahaayna ajooyla ooyow oriyow ed shay dhiibadi waar walla weyne annaguna muuse bixi sidaa dani doorashada uu qabsaday muxuu ugu qaban waaye somalilan haddayba saa u howlyar tahay war muuse muxuu doorasho qabtaa wasiiradiisii baa iscasilaye war horta muuse wax badanuu soo kordhiyey markii horraysayna adduunka waxaa la arkay sawirka magaalada lughaya war ma itoobiya soo bandhigtay war shacab arisana inta bannaanbaxina beledkii soo sawireen markaase waxay dhaheen dhulka annagaa leh soomaaliyana nala leh war dhulka innagaale hadday dhaheen reer lagu hayaa oramaduba waxay tiri dhulkannaga raftannaga baddannaga cirkannaga war wasiirka gaashaandhig ee somalilan is casilay ma jabuuti baa laga soo wacay wararta madaxweynaha la doortay ee puntland siciidani ma ka hadlay etoobiyada badayna la siiye waar jamhuuriyadda meela kaga dhicin war waliilaerey sayla waa dhulkeeni soomaaliyo dhammaan surunkay laheed iyo sabadeeda weeyaan waxaad ka tagtay soo hedintaa baddeenne aan u leenahay kulay taa ka saar tahay sahal looma bixi karo hayaay waar xaggaa ku yeelateen war haddaama abi axmedaa leh naw war abi walaalana waanu nahay waanu ixtiraafayaa soomaaliyana jaar baad tihiin miya warbow faysal calwaraabeba wuxuu yidhi siciidaniyow soo laabatay hadda siyaasaddii hor wax ka bedeldaliya dad baa inaga dhaxaye oo deni hadduu itoobiya la xirtoo dhulkala siiyayaa u diidaaya war ma waalantaa war ha nugu maqashiin warbow kala maanay horaa idinku sheeg anigoo siyaasada buntland waa ku wareerdhaanin waa kundheedhahaye kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay war maanay dekad raadinta etoobiya horaan uga hadalo waxa la yidhi ninkii nabad doonayow adduunyadu waa dagaal durbaan baa nacabu tumay dab iyo olol baa ka shidan xumaan bay daaran tahay colaad baa loo darbaday damaacigu waa gumayste dulaal baa soo horkacay dalkeenna barwaaqada ah inuu duulaan ku yahay baddaennay doonayaan waxaan ku dhammaynay dareen ruuxii ilahiyo dadnimo soomaaliyeedow difaac qarankaaga oo bulshada soomaaliyeed iyo ku dayo dowladeenna wacan nagu dayo walaal nagu dayo waraaban axmed saciid saabirow weli ma nabadii nolol inay jiraana u malaysay urbow kudayashadu waa waxaa lagaa rabe danina mar labaad baa la doortaye kudayo ku dayo siday dowladeedu tahay aryaadhaha madaxweyne xasan sheekh lamada golee baarlabaan baano la kulmay haye safka hore banningeeray umaw habeenkii ma shirtaanin aryaadaha warkaan heyga dhex gelina madaxweynuhu khudbadna waa jeediye wuxuuna beesha caalamka waxaa laga rabaa inay soomaaliya garab istaagaan waa lagu soo duulay kuwa naga aamusa iyo kuwa etoobiya ku taageeraya falkaanna xabad isuma kaanya dhaamaan haddee haddaan dulmiga nala ka daynna albaaba aanaan garaaci jirin aan ku qasbannahay inaan garaacno waxaanaan samayn jirinna waa naga suurtoobayaan waxaan ka xishoo jirna kalena waa falaynaa naha eretariyowba horuu aada mugga waxaa ii soo baxday masar inuu alxakiim xayaatu soomaal wa mawtulxabash ka keeni doono hadda waa tiina hore loo yidhi ninka tuhunsan soomaaliya tabaryarow antala qusiiye warhooy timir lafbaa ku jirtaa war cabdullah waxaad ka tagtay tallaabada aan qaadayno ninkii turunture maagan tumaatida ku dhici doonta taasina isweydiin leh waxaa dhegaysteen xubinta kalamaan oo qaybka ah barnaamijka ogaal ee idaacada kulmiye guud ahaana barnaamijkeena maanta intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa tan iyo barnaamij midkan lamid ah intaan ku kulmi doonno sidaasi nabadgelyo Yeah. jiran kubaygu eedsanayo oo hoobi loo qaaday hadal walwaleedka hadday hawl yaran idinla tahay aniga way hoogeen xibla markaad tidhaahdanbaw soo imqanaya abuteerjira koola minid ceshta keena ku diiday misi adgayaan qabowna aday garabka eegaysay misina markan kuu geysatay halisabuu gaaday galabkaba haddii ay kaa tagtay gacanta kaa taagtay nacaf ee haddii ay kaa tagtay gacanka ka taagtay haddad dhimato geeriguu marbay noloshadan taaye nafyay kunta haduu hayduka haygununu aydeer abujabsi waa koolanin cishti keenaya dagwaanikii maareesanin geeduma marinaya seegaysay sida aabbahay sulug ku dhacay cadowla seeseeyey dabda dhexe maxan reemay oo seexan kari waayay maxan seban colaad layga rabay sahashadoon daayay naxisabtaku samaymuxuu suniyo bogdaacay maxa sabab aad leedahay darteed cidaan ku xogoobay min ilaah siciin kiisaban belaba saaqayne rabbi bayseetay dimasho laytatay waxbana oh, cabkan haw sacabatun qoolka ku sidaae kasoo noqon saraariyogan waan ku sugayaade abjabsiwa ونيشتكنيا بهوانك ماري كيدوما daawado inuu cadmi ku qancaayo ama idin waxqabanaysa oo lagu qaboobayo aniguba kasaan soo arkiyo qaararkii mudane hablayo halkii qoomanay baaci qabateene qalbigan ku fiinayayba waxayga siisee usulka yaryari waxa nagu farsaysaane inan eebahayidin baryalabti hawsan goftay ama aad gobtay akhayriyo geeriga baajay gardariye marxaanina cabdey kaaga go'i waaye abjarti waa koolamine ashti keena xaligan jidka dhaxdayda urugadan fadnaadkeisa nalla agahayga miyasaydan aayaxule agaga sereentay ma ilaa waa nooluhu waxu yeelo adiguye manta iga adkaatootigu aabba ku noqoye naftigii furayba adle soo fadhiye